بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل أعذار الصلاة أعذار الصلاة صلاة عذر دارديد اثنان واللبا salaada waxaa lagugu cudurdaarayaa oo qura laba ayaa lagugu cudurdaarayaa haddii aada leedahay qodobka koobaad ee cudurdaarka salaadu waa annowmu waa hurdo hurdo hadday kaaga tagto ilaahay agtiisa dembi lagaaga qori maayo hurdadana dee adan sabab adigu ku lahayn qodobka labaadna wa nisyaan waa ilowsho acdaaru salaati salaada cudurdaaradeedu ithnaani waa laba annowmu weeyi hurdo iyo wanisyaanu ilow faslun shuruudu salaati salaada shuruudaheegu amaaniyatu waa sideed dahaaratu lxadathayni labada xada oo daahir laga yahay iyo wadahaaratu dahaaro can inajaasati nijaasada daahir laga yahay fi thawbi marada dhexdeeda daahir laga noqdo iyo walbadani jidhka iyo walmakaani goobta lagu tukanayo wa satrulcawrati iyo cawrada oo la asturo wastiqbaalu lqiblati qiblada oo la qaabilo wa dukhuululwaqti waqtiga oo gaadha waalcilmu iyo ogi bifardiyatihaa faralnimada loo cilmi leeyahay wa alaa yactaqida iyo inuuna u caqiideynin fardan faral min furuudihaa salaada faralyadeeda ka tirsan sunatan yuuna u caqiideynin waijtinaabu lmubdilaad iyo waxyaabaha salaada buriye oo laga fogaado alaxdaaثu axdaatu inaani waa laba asqaru mid yar iyo wa akbaru mid weyn falasqaru ka yari maa ka weeyaan awjaba waajibiye alwuduu'a weysaysi walakbaru ka weynina maa weeyaan awjaba waajibiye algusla maydhi alcawraatu cawrooyinkuna arbacu nafar weeye cawratu rajuli ninka cawradiisa muطlaqankii oon la kala qaadaynin walamati addoonta cawradeeda fi salaati salaada dhexdeeda maaba cawratu rajuli ninka cawradiisa muطlaqankii oon la kala qaadaynin iyo walamati adoonta cawradeeda fi salaati salaada markay ku jirto maa bayna surati xudunta iyo warugba jilibka inta ka dhexle weeyi wa cawratu lxorati gabadha xorta ah cawradeedu fii salaati salaada dhexdeeda jamiicu badaniha waa jidhkeega oo dhan maa siwa lweji wejiga waxa ka soo hadhay walkafayn iyo labada kaf waxa ka soo hadhay wa cawratu lxorati gabadha xorta ah cawradeedu walamati iyo addoonta cawradeedu cinda alajaanibi ajaanib iyo shisheeye markay la joogaan jamiiculbadani waa jidhka oo dhan wa cinda maxaarimihima maxaarimtooda markay la joogaan wa iyo dumarkana maa bayna surati xudunta iyo warukbati jilibka inta ka dhex la weeyi faslun arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara waa toddobi iyo toban alwalu ka koobaad aniyatu waa niyo athaani ka labaadna takbiirat lixraam waa allaahu akbarta lagu xarmado athaaliu ka saddexaadna alqiyaamu waa taagni cala alqaadiri ka karaya fi lfardi salaada faral dhexdeeda الرaaبع ka أفراadna قراءة الفاaتiحة فاaتiحة أkris weeyi الkhاamiس ka شhaنaadna الركوuع ركوuعdii weeyi الساadiس ka لحaadna الطمأنiinaة xasilid فيihi ركوuعda lagu xasilo weeyi السaaبع ka todobaadna الاعtidاaل samع اللaه لمaن xamida taagnidii laysku taagaye la odhan jiray weeyi الثaaminka sideedaadna الطمأنiinaةu waa degenaansho iyo xasilooni فiihi ka lagu xasilo التaaسicu ka sagaalaadna alcaashiru ka tobnaadna adumaniinatu waa dumaniino fiihi sujuuda loo yeesho alxaadi cashara ka koob iyo tobnaad aljuluusu waa fadhiisi beyna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto athaani cashara ka labiyo tobnaadna adumaniinatu fiihi waa xasilida lagu xasilayo athaalia cashara ka saddexiyo tobnaadna atashahud alakhiir waa atixiyaadka ugu dambeeya araabic cashara ka afariyo tobnaadna alqucuudu waa fadhiisi la fadhiisto alkhaamis cashara ka shan iyo tobnaadna asalaatu waa salli cala nabiyi nebiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam fiihi atixiyaadka dhexdiisa ama fadhiga dhexdiisa asaadisa cashara ka lix iyo tobnaadna assalaamu waa in assalaamu calaykum lagaga baxo asaabica cashara ka toddobiyo tobnaadna atartiibu waa in la tartiibiyo oo sidaa salaada loo kala horreysiiyo culima waxaynu arkaynaa acdaaru salaa baa salaada haddaba talow xukun ahaan sharcigu muxuu ka qabaa salaadu tacriif ahaan waa maxay salaada goormuu ilaahay waajib ka dhigay salaada laynagala xisaabtamaya waajibka inagu ah tiradeedu waa imisa tirada adilada salaada kusoo aroortay waa maxay horta salaadu waa waajib waana rukni arkaanulislaamka ka tirsan arkaanulislaamka ayay salaada rukni ka mida tahay xadiidkii aan soo marnay ayaa loo deliishanayaa ee nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waa min xadiiثi bni cumar rasuulkuu lahaa buniya اislaamu calىa khamsin waxaa ku jiray wa iqaami salaati baa ku jirtay salaada oo la oogo tiirasha iyo arkaanulislaamka mid kamida weeyaan waxaa loo deliishaday salaada waajibnimadeeda aayadda qur'aanka ilaahay uu leeyahay ina salaata kaanat calى lmuminiina kitaaba mawquuta ama faaqiimu salaata waaatu zakaata wاctasimuu biاllaah huwa mawlaakum fanicma almawlaa wa nicma nasiir aayaadka marka la eego loo deliishaday ayay yihiin marka la doonaya axaadiidtana xadiid ibnu cumar baa loo deliishaday oon hadda sheegaynay buniya alislaamu calaa khamsin xadiidkii ahaa ummaddeennanina way ku ijmaacday salaadu shay waajib inagu ah inay tahay kolka salaada axaadiis baa sheegaysa inay tahay rukni oo faral inay inagu tahay oo aayaad baa sheegaya inay waajib inagu tahay oo ijmaacii ummadda ayaa ku guntamay sidaa darteed qofku hadduu diido shay macluumun min addiini bidaruura ah hadduu diido inuu gaal yahay ummaddu way isku waafaqsan tahay inuu gaal yahay nin nin ku khilaafsani jiro hadduu qofku yidhaha salaaddu waajibba iguma aha adeer maba aqaan salaad wax la yidhah haduu yidhah halka hadduu istaago inuu gaal yahay cid cid ku khilaafsani ma jirto hadduu laakiin ku yidhahdo salaaddu inay waajib igu tahay waan ogahay salaaddu waajib bay igu tahay oo waan ogahay inay igu tahay nafyo shaydaan baa iwata saasaan salaada uga tegay hadduu halkaa isla soo taago taasaa khilaafi ah imaamu shaafici wuxuu leeyah waa muslim waa la dilayaayo waxaa loo dilayaa maxay dee xad baa loo dilayaa qubuuraha muslimiinta lagu aasaya waa la maydhayaayo waa lagu tukanayaa waa muslim xad lagu fuliyey buu imaamu shaafici leeyahay halka aimada qaar kalena ay leeyihiin qaar ka midihi maye waa kufri oo qofkaasi uu gaaloobay oo xataa xabaalaha muslimiinta lagu dari maayo halkaasay aimada qaarkoodna la taagan yihiin imaamu shaaficina uu taagan yahay haddaba salaadu maadaamay tahay tusada u adag oo ijmaacii ummaddu uu ku soo arooray aayaad fara badan ilaahay uu quraanka inoogu sheegay axaadiis rasuulka ka sugani ay jirto sala allahu alayhi wasalam salaadu kol hadday sidaa tahay talow hadday kaa tagto maxaa adan dembi ku yeelanaynin acdaaru salaad baa la odhanaya waa halkuu ka bilaabayo acdaaru salaa waa cudurdaarada salaada halkaasuu ka bilaabi doonaa salaada waxaa la yidhahdaa marka laga hadlayo saddex siyood baa salaada loo loo yaqaana ama loo tacriifin karaaba waxa weeyaan baa la yidhaahdaa afcaal iyo aqwaal salaadu sideedaba afcaal iyo aqwaal bay ka kooban tahay waa taagnidii waa fadhiisigii waa sujuudihii de waa afcaal aqwaasha haddaan doonaynana waa faatixa akhriskii waa atixiyaad akhriskii waa allaahu akbar tii lagu xidhanayey waa assalaamu calaykum tii lagaga baxayey dee waa aqwaal salaadda waxaa la idhaahdaa afcaal iyo aqwaal wada socota ayaa salaad loo yaqaanaa ka bilaabata allaahu akbar laguna gebagebeeyo assalaamu calaykumna lagu gebagebeeyo taasaa horta salaad la yidhahdaa laakiin waxaa la arkay mararka qaar iyadoo afcaaluna afcaal qura un iyadoo ana waa la arkay salaadiyo afcaaluna oon aqwaalba lahayn waa afcaal bilaa qawla hadalba kuma jiro waxaa kaloo la arkay iyadoo aqwaaluna oon afcaal lahaynna waa la arkay salaaddu iyadoo aqwaal qura ah oo afcaalba aan lahaynna waa la arkay haddii iyadoo afcaala unan doonayno nin afli hadduu tukaysidaa sidii u tukan uu aflaya maba hadlo waa jiq sidii u tukan dee uu istaagi uu rukuuci uu ictidaali uu susujuudi uu fadhiisan haddaad tidhah allahu akbar ku xidha ma isaga hadlaba haddaad tidhahda asalaamu calaykum kaga bax ma isaga hadlaba ma hadlo muxuu samayn markaa qofkaasi dee almaysuur laa yasqud bilmacsuur inta kuu fududi kaaga dhici maysa inta kugu culus sidaasuu samayn waa afcaal qura iyadoo aqwaala un baa jirta salaada oo nin tukanaya aqwaaluna waxa weeye nin jiifa oo jiifkaaba aan ka kici karaynin aan soo fadhiisan karayn wuxuu samayn karaaba ma jiro uu jiifa waa besti waa sakaraad suu tukan temuna allahu abar odhan haduu karaya inu allahu abar yidhaah allahu abar faatixada akri haddau jiifa atixiyaadka akri u jiifa asalaamu calaykum dhe xaggan ma eegi karayo hadda dhinacnaba ma eegi karayo war waa adu aqwaalu salaadaadi waa aqwaalun aqwaasha un akri adna salaadaadi waa afcaalun afcaasha un akri dadku siday u badan yihiinna waxaa la yidhaha salaada aqwaalun wa afcaalun muftataxatu bitakbiir mukhtatamatu bitasliim haaliban ereyga haalibana baa la raaciya si labada qole kale ay inooga saarto acdaaru salaati salaada cudurdaaradeedu inaani waa laba laba cudurdaar bay salaadu leedahay oo hadday salaadu kaa tagto labadaa cudurdaar ay kaaga tagto ilaahay kuugu cadhoon maayo kuuna cadaabi maayo dembina dushaada ma aha qallo deg degaa lagaa rabaana lagu odhan maayo waa annawmu hurdada iyo wanisyaanu iyo ilowga weeyi waa hurdo iyo ilow waxaynu ognahay xadiidka anas ibnu maalik nebiga uu ka warinaya muslimka ku qoran rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam man naama aw nasiya salaata falyusaliha ida dakaraha laysa laha kafaaraة ila daka buu nebigu leeyahay salى اlahu alayh wasalam man naama ninku hadduu seexdo ow nasiya ama uu ilaawo salaatan salaad salaad baad ka seexatay ama salaad baad ilowday falyusaliha idaa dakaraha ha tukado marka uu xasuusto laysa laha kafaara kafaaro kale male ilaa daaka arrinkaa mooyaane ilaahay baaba aayad qur'aana ku yihi waaqimi salaata lidikri waaqimi salaa lidikri salaadaa waxa weeye markaasunba adiga waktigeyga aad tukanaysaa dembi dushaada ma aha cadho alla dushaada ma aha cadaab aakhara dushaada ma aha qalaha degdeg u qaleen lagu odhan maayo adigoo qadayar ku jira haddaad xasuusato salaadii duhur ee shalay inaad ka tagtay ka dul kaco ka dul carar lagu odhan maayo laakiin hadday ogaankaaga tagtay ma qadadana sii wadi baad odhan war waa dambaabibe qado ma sii wadi kartid ma sii sheekayn kartid koobkan shaaya koori yaa kuu ogol waxa wey waa degdeg fawri baa la erey fawriya baa jira fawri qaluhu waa fawri haddii ka salaadu ay ku dhaafto dee daqiiqadda ku xigta inaad noolaanay allaa og kolkaa sidaa darteed degdeg waa inaad u qalaysaa degdeg ayaad u qalayni waxaa la yidhahdaa hurdadu haddaba markay cudurdaar tahay waa hurdada waktiga hortii la seexdo waktiga hortii baad seexatay waktiga hortii haddaad seexato oo qabla alwaqti aad seexato hurdada ay kaaga tagto ilaahay waxba kuu qaban maayo laakiin waxaad ka warantaa haddaad waktiga dhexdiisii haddaad seexato adoo isla waktigu waa waasaco waa toosi kartaa waad toosi karta waad waad go-aansatay inaad salaada tukato waana toosi kartaa baad istiri waa toosi weyday taa lafteeda cudurdaar baa qofka loogu sameeya laakiin hadduu ogyahay inuuna toosaynin oo hurdadiisana wuu isyaqaanaa waa kanoo wuu seexanaya taasi cudurdaar male hurdadaasi cudurdaar ma aha hureg eh, cudurdaar maaha hurdadaasi xataa haddii markuu soo tukado salaadnimadii qalahani dee qeyb u buuxini doonaa laakiin hurdadiisii dembi bay ahayd ilaahay xaggiisa ilaahay subxaanahu watacaala ficilkan raalli kama ahayn fudaydsigan salaada uu ku sameeyey waa arin ilaahay hortiisa u yaala oo ilaahay kala xisaabtamaya wey hadduu geym ku mashquulo ka waran geym ama kan mobeelada ha ahaado ama ka kombyutarada ha ahaado ama shaxdaa ha ahaado ama shantaradka ha ahaado hadduu balaayooyinkaa u ciyaaro ka waran oo suu u ciyaarayeyba intuu mirqaamayuu isbedeley ayuu salaadiiba ilaaweyba mar laga baxay unbuu ogaaday shay xaaraan ah ama makruuh ah hadduu qofku uu kaga mashquulo dee wa xaaraan buu ku dhacay laakiin haddii uu ka waran kitaabuu akhriyayey kaga mashuulo kitaabbuu akhriyayeyoo suu u akhriyayey unbuu isagoo akhriyayo kitaabka macaansanaya unbuu ogaaday xilli salaadii baxday kaasi dembi ma aha acdaaru salaati salaada cudurdaariyadeedu ithnaani waa laba annawmu waa hurdota koobaad wanisyaanu waa ilowta labaadna hadday salaaddu hurdo kaaga tagto ama salaaddu ilow ay kaaga tagto cudurdaar ayaad leedahay markaa waa laguu cudurdaarayaa waxaan intaa ahayna laguma cudurdaarayo culimada qaarkood waxay dhahdeen sheekhu wuxuu ka tegey qaar kale haddii nimankaa waaweyne ay ku qabtaan ka waran ay ku idhahdeen cartuko qolo dibjirun baa ku heshay ha ma wadaad baa tahay ah, cartuko ma tukan kartid waa khatar ma og tahay waa halis weeyi de haddii ilaahay kugu imtixaano cartuko un ku yidhaahdiin ood arkaysid inay ku dilayaan haddaad tukato dee ilaahay waxaynu ognahay inuu inaga dhaafay sida xadiidkii rasuulku inoogu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam wuxuu rasuulku yihi rufica can ummatii ummadayda waxaa laga kor yeelay buu rasuulku lahaa alkhaطأu wاnisyaanu wamastukrihu calayhi xadiid ibnu maajah uu soo saaray weeyi kolkaa maadaama waxa lagugu qasbo aan laguu qabanaynin qasabkuna afar shardi buu leeyahay ka kuu hanjabaya waa inuu awoodu leeyahay wuxuu kugu hanjabaya inuu fuliyo ee ka loo hanjabayaana waa inuuna miciin kale oo difaaca ama awoodu isku difaaca waa inuuna haynin kan midda kale u hanjabayaa waa inay ka muuqato inuu ficilkiisan iyo hanjabaadiisan uu toos u fulinayo waa inaad eh, qofka loo hanjabaya waa inuu arrinkaa malaynayo arrinkaa waa inuu malaynayo waa inuuna dooranayninna haddaad iska jecesha inaad marka horeba salaada ka tagto oo lagu dhaha cartuko ood hoosta ka qabsasho aggaan doonayey eh, ah, aggaan doonayey roobmayeri bay odhan jireen haddaad tiraa marka horeba waan doonayey marka horeba waan doonayey wartaasi qasab maaha afar shardi baa loo shardiyaa baynu nidhi afar shardi ka kuu hanjabay waa inuu fulin karayo wuxuu kuugu hanjabay ka loo hanjabayaana waa inuuna awoodu iskaga difaaca haysanin ka loo hanjabayaa waa inuu malaynayo kanuu hanjabaya inuu fulinayo waxaan ugu hanjabay ka loo hanjabay waa inuuna dooranaynin oo wax jacayl iyo doorashaa uu qabaa waa inayna jirin afartaa qodob haddii culima la helo qofka mukraha ah dee waa qasab maaha qasab ma aha waxaynu arkaynaa markaa culimo salaada ikraahana sheekeenu wuu ka tegey takhiirka lijamcin loo takhiiriyeyna sheekeenu wuu ka aamusay kolkaa labadaa cudurdaar oo qura ayuu sheekhu inoo keenay ama uu ina yidhi waa cudurdaaradii salaada labadaa quru inoo keenay salaaddu haddaba markay kaa tagto soo qallee baa lagu yidhi salaado badan baa kaa tegey waanad qallaynaysaa haddii cudurdaar ay kaaga tegeen hurdo iyo ilow deg deg ma aha dembina kuma lihid haddii cudurdaarayna kaaga teginna waa fawri isla markaaba waa inaad qallaysaa tartiibna waa inaad ilaalisaa welibana culimada qaar waxay dhahdeen tartiibku waa waajib culimada qaarna waxay dhahdeen tartiibku waajib maaha haddii salaadii maalan subax ad saaka aadan tukanin oy hurda kaaga tagtay salaadii duhur adoo marayana aad xasuusatay inaad bilaa salaad ahayd ma duhurkaad horta tukan mise ta subax baa tukan tii subaxeed baad horreysiini haddii duhurku una kaa baxaynin duhurku hadduuna kaa tegaynin ta subax horeysiiso jamacan haddaad doonto ku xidhaba dee ila inta subaxba waad ku xidhan kartaa jamacan tukanaye jamacan tukanaya salaaddaa doontaad ku xidhan kartaa tii subaxeed horreysii markaad tukato ayaa tii duhurna tukani haddaad ka baqays ka baqayso inuu duhurku kaa taga ka waran tii subax way kaa tagtay haddaad subaxda tuka istidhaahdo salaadan kale ee hadda joogto ayaa kaa tegaysa waa la hubaa inay kaa tegayso odan ragcad ka gaadhaynin E. warta tii tagtay tagtaye tan joogto horta tuko tan joogto markaa tukato ayaa tii ka dambaysiini haddaad ragcad ka soo gaadhaysid ragcad oo saddexda kale dibadda kaaga dhacayaan culimo badan oo welibana culimada madhabka ah oo raggii ugu aqoonta badnaa in waxay qaateen inayna mushkilad lahayn ood iska tukanaysid ayo taa waxaad tukanaysaa qalaha ah markaad tukato ayaa tan ragcadda aad ka gaadhayna ragcaddeedii tukani ila salaaddaa waad waad ku haleelaysaaye halkaasay la mareen acdaaru salaati salaada cudurdaaradeedu inaani laba weeye annowmu waa hurdo wa iyo ilow labada deliilba waynu haynaayo ah xadiidkaa rasuulka ayaan ka qaadanay ama wa aqimi salaata lidikrii halkaa cudurdaaradii salaada ayuu sheekhu wuxuu ka odhanayey ka yidhi wuxuu doonayaa fasalkana inuu shuruudaha inoo sheego salaadu ay leedahay shuruudu salaa faslun shuruudu salaati salaada shuruudaheegu amaaniyatun waa sideed salaadu sideed shardi bay leedahay طahaaraة اxadaثayni labada xadaث oo qofka uu daahirka noqdo ereyga shardi ah kutubteennii horeynu ku soo marnay hadda waxba sharxi mayno shuruudu salaa haddaba shuruudda salaada labaa loo qaybiyaa shuruudu sixo iyo shuruudulwujuub baa loo qaybiyaa sheekheenu ma doonayo shuruudulwujuubka inuu halkan keeno wixii shuruudu sixa ah unbaan sheegayaa buu ku yidhi shuruudu sixa salaaddu waxay kaaga ansaxayso shuruudu salaati amaaniyatun sideed shardi baa lagama maarmaana sheekheenu islaamnimadii wuu ka aamusay tamyiizdii wuu ka aamusay ilan islaamnimada iyo tamyiizta iyo cibaadooyinka o dhan bay u yaaleen waana shuruud اwujuub cibaado kastana waa loo shardiyaa islaamnimo iyo iyo tamyiiz iyo uu iskaga aamusay kuwa kolkaa sideed shardi oo shuruudu صix ah ayaan sheegayaa buu sheekhu yihi durtaba ma arkaysaa labadeenii kitaab inay halkaa istaba mareen ma iswaafaqeen mise way istaba mareen war culima ma arkaysiin hadda haddaad maanta xifdisantihiin safiinihii hore su-aal baad markaaba i weydiin lahaydeen safiinaheenii hore wuxuu yihi shuruudda salaadu waa labiyo toban imisu safiinaheenii hore lahaa shuruudda salaada labiyo toban buu ka dhigay kanina muxuu ka dhigay sideed buu ka dhigay ma arkaysa inay durtaba isdaba mareen haddii hadaba kitaabta aynaan akriyin oo aynaan jilcinin oo aynaan akriyin weligaa dee kana sideedda unbaad ku mari kaana labiyo tobankaa unbaad ku mari garan maysid xataa inay isdaba mareen iyo in kale ka kale halku yidhahda halkaa unbaad qaadan ka laba ku yidhahna labadaa un qaadan kolkay waa in waxani aad xifdiyeysid ood odhan karto war halkan iyo halkan way kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihin wa inaad odhan karto bal haddaba labiiyo toban iyo sideed afarba waxaa udhexeeya soo maha afar afartaa idinkaan idin dhaafaya inaad soo heshiin afartaa labada ah, labada kitaab ay ku kala duwanaadeen afarta qodob ay isla dheer yihiin idinkaan idinka tegey shuruudu salaati salaada shuruudaheegu amaaniyatu waa sideed sideed shardibaa salaada loo shardiyaa ka koobaad waa dahaarat lxadahayn labada xada waa inuu qofku daahir ka yahay dahaarat lxadahayn labada xada waa xadadka asqarka ee weysada u baahan iyo xadadka akbarka ee maydhiga u baahan labadaa xadaba qofku waa inuu daahir ka yahay qofka salaada wax laga rabaa waxaynu ka qaadanaynaa xadiis muslimka iyo bukhaarigu ay soo saareen nebigu wuxuu yidhi alayhi الsalaaةu wasalaam laa tuqbalu salaaة bigayri ahuurin buu yihi salaada ilaahay aqbaliba maayo dahaaro la-aanteed dahaaradaasi laa tuqbalu salaaة bigayri dahuur dahaaradaasi dahaaradii xadadka asqarka ahaana way keensan dahaaradii xadadka akbarka ahaana way keensan ilaahay aayad kale wuxuu inagu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilى salaati fagsiluu wujuuhakum ilaa aakhir aaya faqsiluu wujuuhaku markaynu leenahay ilaahayna leeyahay waa weysaystoo dahaaro qaata weeyaan haddaba waxaan ogaanay qof aan daahir ahayn hadduu yidhaha salaad baan tukan waa talaacubun bilcibaada xukunkiisa culimadu way ka hadlaanba talaacubun biciba cibaadadiibuu ku ciyaarayaa wuu fudaydsaday ilaahay iyo iyo maxaanku dhaha diintiisu toona kaa agtiisa waxba kama aha wuu og yahay inuu bilaa yahay wakaayo haddana waan tukanayaa buu leeyahay talaacubu bicibaada shardiga koobaad waa dahaaraة اxadaثayn baynu nihi labada xadaث in daahir laga yahay adoo bilaa weyse ah ma tukan kartid adoo janaabo leh ma tukan kartid hadduu qofku is-ilaawo oo salaada dhexdeeda uu xasuusto inuu bilaa ahaa ama uu janaabo lahaa halkaa unbu kaga baxaya ma sii wadan karo ma sii wadan kara halkaasu kaga bixi wuu soo weysaysan ama wuu soo maydhan kolba wuxuu u baahnaabuu soo samayn dibbuuna usoo noqon saddexdii ragcadood ee bilaa weysada uu tukaday ilaahay agtiisa ajri buu ka heli doonaa oo ajri dheeraada ayuu yeelanayaa ajriga waxaa looga qorayaana waa adkaarta e ficilada ma ah adkaarta iyo niyada ayaa la qiimaynaya adkaartan uu akriyey ilan dikrigu cibaadu ku helayahay faatixuu akriyayo faatixa waa qur'aan mar kastood akrido ilahay agtiisa ajri baad ka helaysaa shardiga labaad wa dahaaratu waa dahaaro can inajaasati nijaasada daahir laga yahay fi thawbi marada iyo wal walbedani jidhka iyo wal walmakaani meesha aad ku tukanayso shardiga labaadna waa inaad daahir tahay oo goobta aad ku tukanayso iyo maryaha aad xidhan tahay iyo jidhkaaguba waa inay daahir yihiin waxay daahir ka yihiin nijaasooyinkii aynu soo dhiganay waxaa laga qaatay inay marayuhu ay daahir yihiin oo maryo nijaasa inaan lagu tukanayn ilaahay baa suurat lmudathir aayadda afraad inagu yidhi wa hiyaabaka fadahir war dharkaaga nadiifi wa hiyaabaka maryahaaga fadahir dahir oo nadiifi waa dharkii in la maydhayo ayay aayaddaasi toos u sheegaysaa waxaynu ognahay oo kale min xadiii abi hurayra rasuulku gabadh khawlo la odhan jiray wuxuu ku yidhi intay rasuulka u timid bay tidhi yaa rasuul allah inahu laysa lii ilaa hawban waaxid rasuulkii ilaahay ow maran qura ayaan anigu haystaa wa ana axiidu fiihi caadaa iga timaadoo marada ayay iga martaa fa kayfa asnac maxaan sameeyaa caadadu markay maro quraan leeyahay maradaa caadaa igaga iman anigoo xidhan maxaan sameeyaa rasuulku wuxuu ku yidhi idaa tahurti faksiliihi uma salii fiihi markaa daahirowdo marada maydh oo ku tuko dee adna maydho weeyaan waa la ogyaha in iyaduna way maydhan maradana way maydhi faksilihi maradaynu hadda ujeednaa marada maydh buu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiidka abi daa-uud ayaa warinaya oo kitaabkiisa ku soo saaray abi daa baa soo saaray gabadhaa khawle la yidhaahdo ayuuna rasuulku ku leeyahay fasilii faksiliihi maydh buu rasuulku yidhi maradaada oo dhiigga ka maydh aayaddaa quraankiina waa iyaabaka faahir maxaynu halkaa ka qaadanay haddaba mare nijaasa kuma tukan kartid ama garan ha ahaato ama nigis ha ahaato ama xijaab ha ahaato ama khamiis ha ahaato ama koofiyad ha ahaato ama cimaamad ha ahaato waxalla waxay dooni ha noqotee mare aad xidhan tahay looma ogolaa inay nijaas ahaato waa mamnuuc wa iyaabaka faahir jidhka qofkana looma ogolo nijaaso inay ahaatee jidhkiisu waa inuu daahir yahay jidhka qofku waa inuu nadiif yahay kolka qofkuna jidhkiisa waa inuu maydhaa oo bedankiisana dahir baa la odhanaya waxaa laga qaatay bedanka in la dahirayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen xadiidkaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam gabadh faaim faatima bintu abi xubays lo jiray faatima bintu abi ubayxubaysh lo odhan jiray ayuu rasuulku la hadlay sal اlahu alayh wasalam wuxuu ku yihi fasilii canki dama wasalii fasilii canki dama fasilii canki can hawbika ma waa canki inanay dhiigu halkuu kaa maray iska maydh buu rasuulku yihi sal اlahu alayh wasalam waxaa xadiidkaasi toos ah xadiidka bukhaariga iyo muslimka inoogu qoran inuu qofka salaada tukanaya jidhkiisa ka dhowraya nijaaso ama lugihiisa ha ahaato ama dabadiisa ha ahaato ama madaxiisa ha ahaato meel jidhka ka tirsan oo nijaas loo ogol yahay horta ma jirto jidhkaaguna waa inuu nadiifku ahaado sidaa maryuuba ay nadiif u yihiin makaanka aad ku tukanaysana sidoo kale sijaayadaada iyo goobtaada iyo nadiif inay ku yihiin baa lagaa rabaa iyaguna rasuulka sal allahu alayhi wasalam waxaa ka sugan xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ku qornaa ninkii masaajidka ku kaajay masaajidka waa meel lagu tukado somaha masaajidku muxuu rasuulku yihi sal allahu alayhi wasalam daayo o kaadidiisa waxaad ku shubtiin waadaan biyo abuu rasuulku yihi waadaan waadaanta maxaa lagala doonay halkan uu ku kaajay waa meel lagu tukade rasuulku wuu dahirayey sidaynu arkayno waa la dahirayey oo nijaasada ayaa laga ilaalinayey ila waa meel lagu tukanayey waxaynu fahanay haddaba طahaaraة اlbadan wاthawb wاlmakaan lagama maarmaan inay tahay waa jidhkaaga iyo maradaada iyo meesha aad ku tukanayso ama masalahaagu intuba waa inay daahir ku yihiin culimadu waxay yidhaahdeen maradaada saw laguma odhanin maradaada saw laguma odhanin waa inay daahir tahay dee xukunka marada wax kastoo lihiro waa maradaadiiyo la soco maradaadu maxay samayn haba weynaatee haddaad cabaayad weyn xidhan tahay ka waran cabaayadaa weyn darafka yare usheeya hadday ka nijaasaysan tahay oo tidhaa intan aniga igu dhegeniba waa daahir war lagaama dhegaysanayo waa maradaadii un wa iyaabaka ha dheeraata hadday doonayso maradaadu maradaada haddaba adiga xidhiidhkay kula leedahay waad sidaa maradaada waad sidaayo aday ku saaran tahay wax kastoo ku saaran mara looga qiyaasanaya ilan qiyaaskii waynu baranaye wax kastoo sidan marada kuu saaran mara looga qiyaasanaya adoo salaada ku jira hadduu nini cimaamad yar degta kuu saaro ma waxaad odhanaysa anuu melihi aanu ma xidhanin cimaamad yaroo nijaasu degta kuu saaray mise cimaamadaasi hadday nijaas tahay waa maradaadi waad xidhan tahay hadda waa mara aad xidhan tahay uun haddii maxaanku idhaahdaa adoo tukanaya jaranjaradaa khamiis yaallo oo nijaasi uu kugu soo laalaadsamo uu halkaa degta kaa yar fuulo dee waa maradaadii un ilmo ilmo yaroo xafaayad xidhan haddaad qaado ka waran xafaayad xidhan xafaayadiisana xaar baa ka buuxa ha dee waa waa maradaadii un soo ma sidatid waa maradaadii un haddaadan ogeyn inuu xaar ku jiro waa halkeega laakiin waa maradaadi waxaad sidatoo dhaniba waa xukunkii maradaada un shardiga labaad wa dahaaratu dahaaro weeyi ka labaad can inajaasati nijaasada daahir laga ahaado fi thawbi marada iyo walbedani jidhka iyo walmakaani makaanka meesha lagu tukanayaba saddexdaasiba waa inay daahir ahaadaan wa satrulcawrati cawradana waa in la qariyaa cawrada waa in la asturaa haddaba cawradana waa shardiga saddexaade culima waa in cawradii la asturo oo qofku isagoo qaawan ma tukan karo waa inuu cawrada asturaa qofka muslimka ah waa shardi loo looinooga baahan yahay oo dhammaanteen la inaga rabo in cawra asturka aan ku dadaalno ilaahay baa aayad qur'aana inagu yidhi yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin suurat lacraaf aayadda koob iyo soddonaad ayuu ilaahay leeyahay yaa banii aadama war ilmo bani aadamow khuduu ziinatakum dharkiinna iyo quruxdiinna qaata cinda kuli masjidin masaajid kasta agtiisa ama salaadaha markaad salaad tukanayso inaad dhar xidhan tahay inaad cawradaada qarisay baa lagama maarmaana ibnu cabaas wuxuu yidhi waa ahiyaa fi salaa baa loo jeedaa dharka salaada loo xidhanayo xadiidkii abi daawuudka uu soo saaray iyo tirmidi iyo kayrkiiba nebigu wuxuu lahaa laa yaqbalu llaahu salaata xaa'idin gabadh caadole salaadeeda alla ma aqbalo ilaa bikhimaarin inay khimaar sidato mooyaane caadaa ka socota maaha waa sinigii caadadii gaadhay weeyi gabadh si dadii caadada gaadhay salaad naga aqbali maayo haddayna cawrada haddayna marada khimaar qaadanin waxaa haddaba inoo muuqda qofku inuu cawrada asturaa shay waajiba weeye cawrada muxuu ku asturayaa cawrada horta wuxuu ku asturayaa wax kastaoo qarinaya oo jidhka aan sifaynaynin haddaan caleemo soo urursanno ka waran caleemo biin intaan qaadanay unbaan caleen isku xidhxidhanay isku xidhxidhanay isku xidhxidhanay inaguna jidhkeennii oo dhan caleenta waan isku wada xidhnay waan caleen unbaan caleen baa inaga wada laalaada meel laynaga arkayaaba ma jirto de waa sax iskaga tuko caleenta haddaad helayso haddaan caleen weynoon dhoobo helo ka waran dhoobo weyin baan hellay dhoobo areebelow kaali dhoobadan igu maliiq waa laysdhoobeeyey dhoobo dee saa saarsaaran waa sax iskaga tuko haddaad doonayso ka waran haddaynu gabadha ay tidha ana haya xinaan ismarini inanay kaalay xina wada mari jidhkao dhan xina ii mari xinahaasi hay asturee waxba kama jiraan weeyi xinu wax alla wuxuu asturayo male haddaad biyo nadiif ah oo lagaa dhex arkaya ad gasho oo tidhaa biyaha yare nadiifta aan isdhex taagayoon ku tukan oo salaaddu mayna talow sujuud lahayn may janaasaba ka soo qaadee biyaha yaree nadiifta abaan ah ku dhex tukan haddaad tidhaa oo lagaa dhex arkayo ilan biyaha qaar baa qururuxa hoose la arkaaye waxba kaa socon mayso hadday biyuu dhooban yihiin waa iskaga tukan kartaa biyaha yare nadiifta ah iskaga tuko ka war haddaba haddaad tawaleedkiina gasho tawaleedkiina anu gol tawaleedkan hoos naga soo xidhanaya inta tawaleedka ayar furo tawaleed yaroo dheer intaan furo ama kabar yaroo dheer intaan furo oon hoosta ka galo uman halkaa kaga tukani janaasada allahu akbar wa waa tawaleed buu ku jira yaa arka yuu yidhi may tawaleedku waa guri kale khaymada iyo tawaleedka iyo habeenka iyo waxaa looma baahna habeen iyo tawaledi waxaasoo dhan looma baahna dhowrku waa inuu cawrada asturayo walow hadduu doono dhejisba ha ahaado inkastuuna fiicnayn dee laakiin dh ansixidda salaada dhejiska xataa waa lagu tukan kara wixii cawradaada asturaya haba kugu dheganaadee salaadda waad ku tukan kartaa cawradana waxaa laga asturaa laba dhinac xagga sare iyo hareeraha laakiin xagga hoose maya ninka macawista xidhani hadduu bilaadnigis yahay dee hoostiisa hoose lugaha markuu sidaa yidhaahdo hoostiisii hoose waa bilaadnigis waa caadi way iska banaantahay sow maaha kolkaa haddii maalan qof ka hooseeya dabaquu ku tukanayo uu arki karaya kolkaa la odhan maayo xagga hoose ka qari cawrada la odhan maayo waxaa la leeyihun xagga sare iyo iyo hareeraha ka qari cawradaada xagga hoose lamale sidaa darteed haddii khamiiskanaad xidhan tahay qoortiisu ay ballaahan tahay khamiis quraad xidhan tahay o bilaagarana qoortiibaa ballaaran markaad sidaa u rukuucdo halkaasaa laga arkaya xuduntaadii iyo meel ka hooseysaba halkaasaa laga arkaya waxa wey taasi cawra astur waa inaynu culima cawrada asturnaa waa lagama maarmaan waa shardiga saddexaad wa satrulcawrati cawrada oo la asturo ayay salaadu u baahan tahay shardiga saddexaad cawra astur wa istiqbaaluqiblati qiblada waa in la qaabilo qodobka afraad qibla qaabil qiblada waa inaan jeedsanaa haddaba qiblada waxaa laga qaatay aayadda qur'aanka ee rabbi uu ku leeyahay nebiga kii la hadlaya fawalli wajhaka shadra masjid اxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shara fawalli wajhaka baa la yidhi nebi maxamed wejigaaga ujeedi baa la yidhi shadra almasjid alxaraam orad masjidulxaraamka xaggiisa ujeedso markaad salaada tukanayso lama ogolo inaad haddaba xaggaa dambe iyo dhinacyadaa kale iyo xagga ayayaad u tukato jeedsigana waxaa la qiimeynayaa laabtaada iyo wejigaagaa la qiimeynaya markaad taagan tahay laabtaadan shafkaagana la qiimeynaya welibana xaggu ujeedo walow qoortaadu haba yarle ataa hadday doonayso anigoo sidaa ujeeda haddaan aggaa yar jaleeco dee salaadu igama buraysa ajrigii naqsiba laakin iga imano shaydaan baa iga xadaya lama lama ogola waa inaan laabtaydana laga qiimaynaya fawalli wajhaka shadr almasjid alxaraam lix kayfiyo oo ay noqoto lix qaab oo ay noqoto qibla qaabilku kutubta waaweyn bay inoogu iman doontaa kitaabkeenani waa mukhtasar lix kayfiyo oo kayfiyaadkaa qiblada ah dibbay inooga iman doonaan in sha allahu tacaala aayada qur'aanka ah ayaa laga qaatay qiblada in loo jeedsadaana shay lagama maarmaana inay tahay wastiqbaaluqiblati qiblada oo la qaabilo waa salaadu hadday waajib tahay salaadu hadday sunno tahay safarna aad ku jirto eg salaadii waa sunne safarna waad ku jirtaa oo dhinacaa doonta jeedso haddaad tidhahda maanta gabiley baan tegaya ama berberaan tegaya ama burcaan tegaya markaad duxaysanayso ama xaafadiiniiyo meelahan salaxlay ku taalla ayaa tegaysa haddii lagu yidhaahdo intaa sii socota aggaaba iskaga sii sunaysad sunatduada aggaasad usii socon kartaa aggaas iskaga sii soconaysa waad sii tukanaysaa sunuhu isagu ma aha wuu ka duwan yahay laakiin salaadan faralka ah qiblada inaynu qaabilno ayaa lagama maarmaan ah waa inaad qiblada ujeedsataa ardayo qofka muslimkiihi qiblada inuu qaabilo weeyi ka waran haddaba qofku hadday laba u gudboonaadaan laba daran mid dooro wuxuu mar alla markaan xaggaa dambe ujeedsado waan istaagi karaa salaada taagni baan ku tukan karaa waan istaagi waan kici kara lakin haddaa qiblada ujeedsado ma isma taagi karo wuxuu hi haddaan xaggan ujeedsado waan kici karaayo de waaba kanoo waad aragtaa waan kacayaa salaada taagni baan ku tukan karaa waan ku dhamaysan karaa meer kasta waan istaagaya waan rukuucaya waan sujuudaya waa caadi markaan xaggan ujeedsado laakiin qiblada haddaan qaabilo isma taagi karayo fadhiga aan ku tukado maxaa la odhan ma qiblada ka tag baa la odhanoo taagnidii dee ilan salaadda waa la istaagayay mise qiblada ujeedso taagnida ka tag baa la odhan laba waajib baa isdukhaynaya ma arkaysaa dhab noqoto de ilahay qofka wuu imtixaani karaaye ilaahay qofka wuu ku imtixaani karaa hadduu ilaahay kugu imtixaano markaad qiblada ujeedsatana aad kici kari weydo markaad ka jeedsatana aad kici karto maxaa la samayni ma waxaa lagu odhanayaa qibladii ka jeedso oo taagnida ilaasho mise waxaa lagu odhanayaa taagnidii iska daayo qiblada ilaasho culimadu waxay dhahdeen qibladaa la ilaalini waayo taagnida marar badan baa qofka laga dhaafaa laakiin qiblada marna lagama dhaafo taagnida wax yar baa laga dhaafaa qiblada lafteeda taagnida laakiin salaada sunaha aba waa laga dhaafay imika duxa haddaad tukanayso ma qasab ba inaad istaagtaa laakiin inaad qiblada qaabishaa dee waa qasab haddaadan safar ahayn qiblada inaynu qaabilnaa waa lagama maarmaan laba xaaladood bay culimadu ka soo reebeen adoo salaada ku jira haddii mobeelka aggii lagaa hoos qaado tuug baa kaa hoos qaaday beryahan waynu la soconaayo dadka tukanaya xagga hoosunba gacanta laga soo geliyaa mobeelka waa laga saaraa uun ama kabahaagii baad aragtay adoo salaadii ku jira nin kala sii baxaya ka dababood salaada waad ku jirtaaye salaadii kamaadan bixine ka dababoodo kabahaagana ka qabso mobeelkaagana ka soo rido markaasoo kale haddaad saasoo kale ay jirto laakiin ha hadlin hana feedhin dee ilan feedhku salaada waa munaafi buu u yeeye aduu kabahaagun ku dheg mobeelkaagun ku dheg hadlin hadduu kula hadlo iska aamusnow soo jiiduun adigu salaadii baad ku jirta nin salaad ku jiraa tahaye hadduu cararo waa daba cararaysaa salaad baad ku jirtaa xaaji kolkaa waa taasi haddii dagaalad ku jirto oo dee xaaladii koofka ay tahayna xaalatulkhowfki dagaalkuna una ahayn mid macsiyoah dagaalka macsiyada ee dee dulmiga ah ama reero islaynaya oo kale ama maxaanku idhahdaa adigoo dee gardarri iyo dulmi caadiya bareer caadiyaba samaynaya oo dad weeraraya taa lama ogola laakiin dagaal ilaahay diintiisa loogu heelinayo ama dagaal xaqaaga aad is aad ku difaacanayso waad ka jeedsan kartaa qiblada kaana qodobkeena afraad wastiqbaalu lqibla waa in qiblada la qaabilo qodobka shanaad wa dukhuululwaqti waktigu waa inuu gaadho salaada markaad tukanayso waktigu inuu gaadho ayaa lagaa rabaa walow ijtihaadba samee iyo danigaagaba hala eege haddaba salaaddu waa inuu gaadhsiisayo waktigii uu galay baynu nidhi duhurka horti miyaa tukan kartaa waa maya duhurkiion gaadhin ma tukan karaysid culimadu waxay idhahdeen aayaddan qur'aankaa markay macnaynayeen fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaa kuwa salaada dayacaya ee shahawaadkooga raacraacaya waa kuwa salaada qadima ama salaada akhira waa arrin aad iyo aad halis u ah. salaada waa in dukuulul waktiga la ilaaliyaa waktiga gaadhidiisa waa inaan aada u ilaashanaa haddii aan shikino saacadama haysana waktigii inuu galay iyo in kalena waan garan weynay saddex nin baynu nahay saddexdeenaa nin arhebelow muu gaadhay waktigii hadduu haa ina yidhaa lama tukan karna dee muxuu inala dheeryahay haa un biska kaa yidhiye eh? war orodoo adiguna soo dadaalo hadhka soo qiimeeyo cadceedda soo eego dhinacyo ijtihaadba caqligan ilaahay muxuu inoo siiyey soo dadaal kolka hadduu mid yidhaa waktigii wuu gaadhay wuu iska tukani ka kale hadduu yidhaa waktigii ma gaadhin ma tukanayo isna markuu yidhaa wuu gaadhay unba odhanaya anna haddaan tukanayaa waa ijtihaad salaada waktigeegu inuu galo waa qodob lagama maarmaana culimo dukhuul waqti waa inayna dukuul waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil baa laba jeer tukiyey marna wuxuu tukiyey bilowga waktiga marna wuxuu tukiyey nihaayada waktiga malagaasi wuxuu ku yihi alwaqtu bayna haadayn xadiid macnihiisu yahay labadaa jeereenku tukiyey waktigu inta ka dhexle weeyaan buu rasuulka ku yihi sala allahu alayh wasalam kolka waktigeennu waa wakti xadidan duhurku mulaqun ma aha minidkaad aragtaba duur baan tukanayaa ma odhanaysid subaxdu mulaquun ma aha waa waktiyo googo-anoo la yaqaano xuduud leh la yaqaano weeyaan haddaba dukuululwakti waa inaan samaynaa waktigu waa inuu inoo galo oon arinkaa hubinaa ama ijtihaad ku hubi haddii lagu dhaamo uu qofku dee ku dhaamo laxaad laxaadkiisa uu kugu fikiri karaa haddaad isku laxaatiin adiga laftarkaagu waad ijtihaadi kartaa soomaalidu aad bay ijtihaadka ugu fiicnaan jireen oday soomaaliyadoo hadda nool wuu nool yahay ayaa maalin wuxuu igu yidhi dacar baa qabatay buu yidhi salaad subax in yar ka hor bay dacari qabatay kioo berioo kale reerku guurayo habeenkii bay dacari qabatay buui intaan aad u xanuunsaday baan reerkii ka baxay waa meel saxaaraa ah baanu deganahay buui ban saxaaraa ah baanu deganahay buui reerkii markaan ka baxay baan dibadiisa waa habeen hadda dibadda ayaan ku dhacay buui anigoo bestay ah ilan dacartii baa iga yar degto waan gamayun buu yihi anigoo hurdo oo gamacsan ayuu reerkii guuray cadeedii waagiina baryey cadceeddii markay waxoogaa soo baxday laakiin subax hore ay tahay un baan kacay reerkiiyuna qof ka joogin xoolihiiya dadkiiya waa la wada tegey ilayn waxaan haddaba garan waayey buu yihi ma casar baayoo way sii dhacaysaa waan dhamcay buu yihi cadceeddani inay sii dhacayso iyo inay soo baxayso ayaan kala garan waayey buu yihi hadday sii dhacayso dee ma haweysanayo meel lee eh, halkan unbaan iska jiifi buu yihi halkan unbaan iska jiifi waa hadday sii dhacayso hadday soo baxaysana dee dadkii inaan ka daba tagaan isku dayayaa buu yihi waan fikray buu yihi wax alla waxaan ku qiyaasan garan waayey buu yihi maxaad yeeli lahay wuxuu sameeyey waxaan sameeyey qori yar baan soo qaaday buu ihi qori yar ul yar baan soo qaatay banaankii baan ku taagay waxaan hadhkii baan halku hadhkiigu marayo ayaan xariiqay waxaan idhi bu ihi hadhkaasi hadduu dheeraadana waa casar hadhkaasi hadduu soo gaabtana waa aroor soo caqli ma isticmaalayo ijtihaad baa laynooga baahan yah waktiga haddaba markaad samaynayso inaad ijtihaad la timaado in yar baan yara sugay buu yidhi hadhkii baa soo gaabtay markuu hadkii sidaa usoo gaabtay baan arkay bu aroo aroortaho raadkii baan daba ayaan daba qaado markiiba waan gaadhay buui kolka ijtihaad waktiga inaynu ku samaynaa lagama maarmaan bay culima inoo tahay wa dukuululwakti waktiga gelidiisa ayaa laynaga rabaa walcilmu iyo inaan u cilmi yeelanno bifardiyatihaa salaada faralnimadeeda waa inaan ognahay salaadu faralnimadeeda ila waa la niyoodaaye oo salaadii niyo ayay inagaga xidhan tahay maxaad niyooni haddaadan faralba garanaynin maxaad niyoonaysaa salaada sun haddaadan faral inay tahayba garanaynin waa inuu qofkani waxaanuu niyoonayo waa inuu garanayaa dee waalcilmu bifardiyatiha faralnimada salaadda waa inuu qofkani garanayo waa qodobka lixaad ama shardiga lixaad weeyi alcilmu bifardiyatiha wa anlaa yactaqida waa inuuna caqiideynin fardan faral min furuudihaa salaada faralyadeeda ah sunatan sunayaynu u caqiideynin hal faral oo faralyaasha salaada ah sunayuuna u caqiideynin faatixada iyo rukuucda iyo ictidaalka iyo yuuna sunne u caqiideynin sunne hadduu sunne u caqiideeyo waxba uma socdaan qasadkuu ku sameeyey baa sunanimo ah mana ahayn rukni buu ahaaye sunne ma ahayn ka sideedaadee u dambeeya wajtinaabuulmubilaati salaada waxa burinayo oo dhan waa inuu ka fogaadaa salaada waxa jabiya buriyo oo dhan mubilaadka salaada waa inaan ka dheeraanaa waxaa kamida cuntadii hadduu qofku isagoo salaadii ku jira sonkor yaro agta all soo qadhiidha ka waran salaadii buu ku jiray macaan buu u yaro baahday markaasuu timir yar ama sonkor yaro agta aalay oonbuu laacay uu soo qadhiidhay salaad baa u jiraysa uma jiraan waa mubdilaadkii salaada wixii salaada burinayey oo dhan hadduu ka ku xigo ka war feedho salaadii buu ku jiraayo kii ku xigay unbaa yaro cidhiidhiyey oo wuu feedhay wuu feedhay ma baa u jirta kaa feedhku ka waran waa arin qofkan qof salaad ku jiraa dadku ay u haystaan qofkan wax feedhaya may waa munaafi buu u yahay salaadii uma uma uma jirnaanay uma uma jirto sideedaa qodob weeye shuruudaha salaadu aan ku soo celino faslun shuruudu salaati salaada shuruudaheegu amaaniyatun sideed weeye طahaaraة اxadaثayni labada xadaث oo daahir laga yahay wa طahaaraةu iyo طahaaro can inajaasati najaasada daahir laga laga noqdo fi thawbi marada dhexdeeda walbadani jidhka dhexdiisa walmakaan iyo makaanka lagu tukanayaba wa satrulcawrati cawrada oo la asturo waistiqbaaluqiblati qiblada oo la qaabilo wa dukhuululwaqti waktiga oo gala walcilmu iyo garasho bifardiyatihaa faralnimadeeda uu garanayo wa anlaa yactaqida iyo inuuna caqiideynin fardan faral min furuudihaa salaada faralyadeeda kamida sunatan uuna u caqiideynin waijtinaabu lmubilaati salaada waxa buriyo uu ka dheeraado haddaba culimo waxaa jira shuruudihii salaada shardiga koobaad muxuu ahaa sideedda shardiga koobaad ahaara xadaeyn bu aha so maaha xada maxaa loo yaqaanaa qodobkaasu shekhu sharxaya alaxdaau xadaiyadu inaani waa laba xada haddaad maqasho waa laba waana soo tacriifinay horay alaxdaa inaan askaru waa mid yar ka weysada waajibiya wa akbaru iyo mid weyn waa ka maydhiga waajibiya falasgaru ka askarkii xadadka yari maaka weeye owjaba waajib ka dhiga alwuduu'a inaad weysaysato ka weysada kugu waajibiye ayaa la yidhahdaa asqar wal akbaru ka akbarki ihina maaka weeyaan owjaba waajibiye alghusla maydhi sida janaabadii oo kale iyo caadadii oo kale iyo culima shuruuddeenna waxaa ka mid ahaa shardiga saddexaad muxuu ahaa shuruudda shardigeeda saddexaad maxaynu kusoo dhiganay shardiga saddexaadeen shuruuddu muxuu ahaa satrulcawra cawrada oo la qariyo saw ma aha horta cawradu waa maxay ereygan cawro ah af carabiga naqsiguu ahaan jiray dhinaanshaha buu ahaan jiray cawra waa inaad cawrada qarisaa cawra cawrada qari lagu leeyahay dee laba qaawani ma istukinka ma ay wada tukan karaan xataa hadday marya waayaan jamac idil haddii dharka laga saaro oo meel lagu xidhxidho oo la yidhaahdo iska tukada isma tukinayaan de ilan waa wada cawre way kee ogol isagu inuu dadkaa oo dhan ay ka ya midna dee ma ogola dib buu joogsanayaa waxa weeye waad aragtaa dad wada qaawan waa khatar wey haddii waxay idhaahdeen maro yaroo koofiyadda la egaad hesho oo kool yar sidatood isku yar dhejin karaysid labada cawro ma ta dambe ah ayaa wanaagsan in la qariyo mise ta hore teebaa mudan bay yidhahdeen ta dambe mise ta hore yaa la horreysiinaya haddii eeg labada cawro mare kuu gaadha aad haysato dee labada cawrunbaa ugu mudan xudunta iyo waad dhaafaysaa jilbaha iyo waxaad umalanaysaa intaad jilibka marato inaad dabada banaynayso nin soomaaliyeed bay ka sheegeen intii wejigii qarsaday wejigii ayuu qarsaday markaasuu dabadiina qaawiyey wareedalo waa sidee baa la yidhio wuxuu ihi weji weji baa la gartaaye ma dabaa la gartaa buu yii <laughs> weji baa la gartaaye ma dabaa la gartaa waa khatar kolkaa looma baahno inaad saa tidhaahdo waay waxaa lainooga baahan yahay in cawrada cawradaa ugu mudan qarinteeda inta cawradaa la qarinaya haddaba cawradii hadday maradu wada gaari weydo inta cawrada ah ma cawrada dhinaca horaa la horreysiin mise dhinaca dambe dhinaca horaa la hormarinaya cawrada waa in dhinaca hore la hormariya waayo dabada baryaha qariya ilaahay waxaas durta dabada wuu inoo sameeyeyo baryahaaba dee markuu qofku istaago dee waa caadi barihii baa u qarinaya laakiin xaggii hore yaa qarinaya waad aragtaa kolkaa waa labada waa la kala horreysiinaya xagga hore ayaa mudan ba la yidhaha haddaba cawradiibuu sheekhu halkan doonaya inuu iyadana inoo sheego cawradi maxaa tahay alcawraatu cawrooyinku arbacun waa afar cawro marka laga warramayo cawradu waa afar sideedaba cawratu rajuli ninka cawradiisa muطlaqankii oon la kala qaadaynin ninka cawradiisa ama salaad ha ku jiro ama salaad ku jirin keligii ha ahaado dumar ha la joogo ajnabi ha la joogo maxaarim ha la joogo rag ha la joogo ninka cawradiisu muطlaqan amati iyo adoonta cawradeeda fi salaati adoontu iyadu waa markay fi salaad un tahay adoontu dhowr cawray leedahay salaada markay ku jirtana cawradeedu waa meelo gaara salaada qeyrkeed markay joogtana cawradeedu waa meelo gaara ragga ajaanibtaa ah markay la joogtana waa si gaara wuxuuna yidhi sheekhu haddaba ninka iyo gabadha adoonta ee salaada ku jirta isku cawraa ah. labadaa waa ninka iyo gabadha salaada ku jirta xudunta iyo labada jiribuunbaa karsada la odhanaya xudunta iyo labada jilib qarsada unbaa la odhanaya kolka waan gartaye haddaba nin marka la yidhaahdo xudunta iyo labada jilib baa la qarinayaa markaynu nidhaa waa gabadha doona oo talow qaarkeegii hore oo dhani maha iska qaawanaadaa xuduntaunbaa laga soo qaatay timaheegii ha qaawanaada miya qaarkeegii hore o dhani ha qaawanaada miya maxaa ha waa xudunta iyo labada jilibunbay qarsanaysa adoon markay tahay wey gabadh xora maaha dee laakiin ragna meesha ma joogo la soco hadda ragna meesha ma joogo waa keligeed bay iska tukanaysaa waxaa laga rabaa un inay qariso xudunta iyo labada jil markay addoon tahay nin hadduu yahayna qaarkaagaa hore ha iska banaanaada haddaad doonayso xudunta iyo labada jilib ayaa laga rabaa inay ina inay kuu qarsoon yihiin inta ka dhexle alcawraatu cawraduhu arbacun waa afar cawratu rajuli ninka cawradiisu muطlaqankiiyoon la kala qaadayn walamati iyo addoonta cawradeedu fi salaati salaada markay ku jirto maaka weeyaan bayna surati xudunta iyo wa rukbati jilibka udhexeeya xudunta iyo jilibka unbaa lagu qiimaynaya inta ka dhexleh bawdadii haddaba waa cawro bawdadaadu nin haddaad tahay ha tusin cidna ha tusin bawdadaada waa mamnuuc rag badan waxaad arkaysaa isagoo ku odhanaya halkaasi waxay kaga dhaceenoo uu soo faydanayaaba war jilibka yuuna dhaafinin jilibka eeg ninba ha ahaado kaniye waxa wey bawdadaad waa cawro ama calimta ana alfakhida cawra buu rasuulku lahaa sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi xadiidkii abi daawud iyo tirmidigu ay soo saareen bukhaarigana mucalaqa ku ahaa huda fakhidaka faina alfakhida min alcawra buu rasuulku lahaa war bawdadaada eh, dabool oo bawdadaada qari bawdadu waa cawre e kolka ninka looma ogolo bawdihiisa lama ogolo xudunta lafteeda runtii halkaa khatar baan kaga sugannahay oo gaar ahaan xujaajteena haddaad aragtiin soomaali iyo keyrkeedba dadka xujaajta haddaad u fiirsatiin xuduntood way wada banaan tahay laba go la xidhan yaho dadku labadan go mayna baranin go sare uu iska banaa meelo badan baa iska banaan shafkiibaa banaanba shafku waa banaanaade ilaa xuduntiibaad arkaysa xudunta meel ka hooseysaad arkaysa ayoo banaan kii hoosena meelo hoose ku laalaabmay waad aragtaa gu sarena waa kan uu iska banaan yahay aad bay u dhacdaa runtii bayna sura wa rugbabaa cawraa ah. ama dawaaf ku jir ama salaad ku jir ama kayrkood ahaw xudunta iyo labada jilib inta ka dhexle waa inay kuu qarsoon yihiin waa isku mid ama kubad ciyaar lama ogolo sheekh haddaad kubad ciyaarayso iyo haddaad kelidaa boodboodayso iyo haddaad cibaado kale ku jirto waxa weeyaan la jilbaha iyo xudunta ma wax ka dhexeeya ma jiro yaan la wa cawrat lxurati gabadha xorta ah fi salaati salaada markay joogto gabadh xor ah oo salaad tukanaysa cawradeedu waa jamiicu badaniha jidhkaygao dhan jidhka oo dhan bay qarini maasi walweji walkafayn wejiga iyo labada curcur labada kaf mooyaane meel kale gabadhaasi lama ogola salaad markay tukanayso cidhbaha lama ogola soomaalidu waxay odhan jireen war waxaasi war waa islaan tukanaysoo cidhbaqaawan bay odhan jireen islaan tukanaysoo cidhbaqaawan hadda way buuxaan xaramka haddaad tagto ilaah buu kuu keenayaa ta surwaalka xidhanayo ta maxaan ku idhahdaa wallaahi waad waad naxaysaa mararka qaar dumarka markaad eegto soomaalidun baa ugu labis fiican adoo halkaa fadhiya waa lagaa tallaabsanaya inan baa kaa tallaabsanaysa kaa dulboodaysa hadday doonto <laughs> laakiin soomaalid hadday tahay dee halkaa ragga soomaalidun ma aha waa rag oo dhan bay soomaalidu runtii waa dhaqan aad u fiican bay leeyihiin gabadha soomaaliyeed halkaasay maraysaa way kaasii baydhaysaa laakiin dumarkan kale labadiinaa nin hadday meel yar idinka banaanaato oo quraan lagu akrisan karaa waa laysku qabsanaya halkaas baa waa dumar hadda cidda soo gelaysaa waa meel yar oo aad isleedahay yaa fadhiisan karaa waa khatar eeshiyaanka iyo aqoon la-aan badan baa runtii ka jirta aad u badan welibana aqoon la-aan badan badan badan dumarkooga waxay xidhan yihin de surwaalle xidhan yihiin markay xajka imanayaan waxaad arkaysaa dumar idin loo socdo bilwad surwaalle xidhan waran iyo dhar wada gaagaaban wacawra xurai gabadha xorta a ah, cawradeedu fi salaati salaada dhexdeeda jamiicu badaniha waa jidhkeegao dhan maasi walweji wejiga iyo walkafayni labada kaf waxa ka soo hahay wacawra xorati gabadha xorta a ah, cawradeeda iyo walamati adoonta cawradeedu cinda alajaanib rag shisheeyaa ah markay la joogaan jamiiculbadani waa jidhkao dhan rag shisheeye hadduu meesha joogo jidhkao dhan baa cawraa waana gabadha xortaa iyo gabadha adoontaaba wa cinda maxaarimihima dad maxaarimtooda hadday la joogaan wanisaa iyo dumar hadday la joogaan waa maa bayna sura xudunta iyo warugba jilibka inta ka dhex intaa unbaa cawro agtooda noqonaysa halkaana sheekheenu wuxuu kaga baxay cawrooyinkii ayuu bartaana inoogu ishaaray cawrooyinku inta afar buu ka dhigay markaa ninka iyo adoonta ayaa isku cawraa adoon salaad ku jirta oo rag ajnebiyi una la joogin iyo ninka oo muطlaqan ah waa isku cawro gabadha xorta ihina markay dumarka la joogto ama ay maxaarimteeda la joogto ayay ninka sideeda noqonaysaa oo la odhanaya intaasunbaad qarsanaysaa gabadha xortii markay ajaanibta la joogto waa jidhkoo dhan macal wejigii gabadha xorta ihi markay salaada ku jirtana wejigiiyo labada kaf unbaa laga soo reebayaa masaladaa wejiguna dee waa masale khilaafkeegale oo fuqahada aynu arki doono in badan iyagoo isku haya faslun arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara waa toddobiyo toban imise bay salaadu leedahay buu sheekhu yihi toddobiyo toban rugni bay salaadu leedahay cashiradan waynu soo dhiganay dee waa muraajaco muraajacadii aan idiin sheegayey weyi waa waan waan dhiganay haye bal kelmaddaa ka hadla arkaanu salaad sabcata cashar kale muxuu lahaa imisuu lahaa tiscata cashar toban buu lahaa imise isla dheer yihiin labadaama la soo heli karaa baad u malaynaysi ya maxaa tidhi dib ka soo baada labadaa ay isla dheer yihiin waa inaad soo heshiin labadaa ay isla dheer yihiin arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara waa toddobiiyo toban alawalu ka koobaad anniyatu waa niyo salaadda waa inaad niyootaa nebi maxamed baa xadiis saxiixa ku yidhi salى اllahu alayhi wasalam inama alacmaalu binniyaati buu nebigu leeyahay salى اllahu alayh wasalam wmaa umiruu ila liyacbudu llaha mkhlisiina lahu diin mkhlisiin lahu diin mkhlisiin alkhlaas niyada ayuu soo gelaya kolka aniya waa qodobka koobaad haddaadan niyoonin salaad salaadi kuu jiri mayso waa ko ahaani ka labaad takbiiraة اxraam waa takbiirta takbiiraة اxraamka loo yaqaan takbiirta salaada lagu xidho maxaa salaada lagu xidhaa culimo allaahu akbar baa lagu xidhaa allaahu akbar faidaa kabara alimaamu fakabiruu idaa kabara alimaamu fakabiruu allaahu akbar salaadda waxaynu ku xidhanaynaa allaahu akbar waa rukni allaahu akbar inaad ku xidhataa sheekh soomaaliyeed ayaa aad iyo aad u fogeyn jiray usalii iyo intan ka horeysa allaahu akbarta usalii iyo inta ka horeysa ayuu aad u fogeyn jiray kolka haddaad usali tidhaayood soo akrido usali oo allaahu akbarta aad ka tagto oo allaahu akbarta aadan odhanin salaadaadii ma kuu jirtaa baad umalayn usali farda uhr waad iska daysatay salaadaadii ka waran maxaad umalayn may kuu jirtaa mise kuma jirto kuma jirto eh, maada allah allahu akbartu waa halkay salaaddu ku xidhantaa waa allahu akbar wax kaloo kugu xidhmaya xaaji ma jiro haddaba ka labaadna waa takbiirat lixraam athaalit qodobka saddexaad alqiyaamu waa taagni cala alqaadiri ninka karaya fi lfardi salaada faral dhexdeeda waxaa laynooga baahan yahay inaynu istaagno oo salaadda aan taagno waquumuu lilaahi qaanitiin buu ilaahay aayad qur'aana ku yidhi waquumuu lilaahi qaanitiin waquumuu lilaahi qaanitiin waa maxay macnaheegu waxa weeye istaaga quumuu salaadda dee qiyaam baaba la yidhaahdaaba waxa qiyaam looga cabiray waa furuusheeda kamida taagnidu laakiin waa calalqaadir ninka karaya waa qaadirina tahay haddaad karayso haddaadan karaynin fadhigaad ku tukan haddaadan karayna jiifkaad ku tukan haddaadan karayna waad ishaari ka waran haddaba haddii aad fadhiga taag faatixada waxaa lagu akriyaa hal minid haddaad konton ilbidhiqsi a taagnaan karaysa ka waran me shan iyo labaatan ilbidhiqsi soddon ilbidhiqsi baaba taagnaan karaysaa soddonka kalena ma taagnaan karaysa ma waxaad odhanaysaa waan iska fadhiisan kursi baa lagu keenayaa may ma banaana warintana taagnaan karaysa taagno markaad keri weydid iska fadhiiso walow xadhigba cusko xadhig hadii alkaa lagugu xidho xadhigga ku kacay sidee ku kac walow qof shaqaala aba ah samayso arkaale garabka iqabo garabka iga qaba markaan kacayo waxa weeye bilaash aan kuugu shaqeeyo hadduu ku yidhaa culimadu way ka hadleen in ad qasab ay kugu tahay haye inaad tidhaa iyo in kale laakiin ujro yar hadduu kaaga qaadanayo ujraduna ujratulmithli ay tahay anad heli karayso war iska bixiyo garabka halagu qabto halagu kicikiciyo salaada waquumuu waa cala alqaadir ninka karayo weeyi cala alqaadir haddaadan karaynin may innaga aad waxaa inoogu badan nin kici karaya afartan ragcadood waxaa laga yaabaa saddex ragcadood inuu taagni inuu kici karayo ha kursi ii keenunba odhanaya ragcad way dhibtaaye taagnidu way dhibtaaye almaysuur laa yasqutu bilmacsuurti lama socdo waxa dhici kara mararka qaar ninbaa sujuudda loo diidayayo indhaha loo yarqalaya aninkaa maxaa loo diiday sujuudda mataagni baa loo diiday looma diidin taagni ah, kursi ii keena buu odhanaya kursi baan ku tukanayaa ninka waxa loo diiday waa sujuud maxaa isku keenay sujuudda iyo taagnida salaadii uma jirto dee ninkaa ah? wax haba yaraatee salaada u jiraa haba yaraatee war ha istaago o meelihii loo diiday unbuu iska daynaya rukuucdii iyo sujuuddii iyo kuwii la yidhi ha samaynin unbuu iska daynaya waxaynu qaadanay kolkaa rukniga saddexaad inuu yahay ahaalika saddexaad alqiyaamu waa taagni cala alqaadiri ninka karaya fi lfardi salaada faralka ah sheekhu fi lfardi wuxuu u raaciyey salaada sunnaha ah fadhigaad ku tukan ajrigeeguna nus buu noqon ka taagnida ku tukanaya sunnaha iyo ka fadhiga ku tukanaya nus bay isdheer yihiin araabicu ka afraadna qiraaat faatixa waa in faatixada aad akridaa qodobka afraad faatixada ad akri welibana tartiibkiib aad u akriyi tartiibka waa maxay dee bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin baad ka soo bilaabaysaa haddaad laakiin waladaaliin ka bilowda ka waran dibdib haddaad u akrida ka waran oo tidhaa faatixad intaad agga dambe kaga tagto aad tidhaa dee aayadii o dhan waan wada akriyey tartiib baa sheekh loo baahnaa qiraaat faatixa faatixada waa inaad akridaa taagnidana aad ku akridaa welibana alkhaamisu qodobka shanaad arukuucu waa rukuucid waa inuu qofku rukuucaa shuruudaheegu way inoo iman doonaan qodob qodob buu sheekhu uga hadli doonaa waa inaad rukuucdaa rukuucdaa haddaba ah, sheekhu uu ku leeyahay rukuuc waa in qasadkeegu rukuucuu yahay laakiin haddii qofkaa dambeeya uu xagga hore kuu yar tuuro oo markaa sidaa u ciirto ad tidha waaban rukuucayey ood iska rukuucdo wax kaa soconayaa ma jiro asaadisuka lixaad adumaniinatu waa in lagu xasilo fiihi rukuucda rukuucda ha lagu xasilo xadiidkii muxsinu salaad baa laga qaatay rukuucda in lagu xasilo oo welibana in badan lagu xasiloonaado xasiloonidaana waa loo waxaa loo qiyaastay qadar subxaan allah laga odhan karo inuu qofku uu dee degan yahay meeshaa labadiisa dhaqdhaqaaq inay kala kala soocmaan baa la doonayaa labadiisa dhaqdhaqaaq asaabicu qodobka toddobaad alictidaal waa ictidaalkii samica allaahu liman xamida waa caadi ugu xasilaa markaa toos buu isku taagayaa haddaad soo godatay oo samica allaahu liman xamida adigoo dee sidii rukuucda aun adi taagnidaadu ay intaa tahay dee sidaa un sidaa rukuucduun adigu iska ahow samica allaahu liman xamida sidaa unbaad niyoonaysa inaad taagnidaadii ay tahay haddaad mudh isku taagaysana dee mudh baad isku taagi aaminu ka sideedaadna aumaniinau fiihi waa in lagu xasilo samic allaahu liman xamida markaa tidha dumaniina la imo aad ugu xasil oo ku degano welibana ataasicu ka sagaalaadna asujuudu waa sujuud maratayni laba jeer la sujuudo halkaa sujuuddii ma kala tirin ma arkaysi waa kuwaan soo baadha idinlahaa durtaba alcaashiru ka tobnaadna adumaniinatu waa xasilooni fiihi sujuudda lagu xasilo alxaadi cashara ka koob iyo tobnaad aljuluusu waa fadhiisi bayna sajdatayni sujuudaha dhexdooda la fadhiisto labada sujuudood dhexdooda fadhiiso ahaani casharka labiyo tobnaadna adumaninatu waa xasilooni fiihi fadhigaa lagu xasilo fadhiga laftiisa ku yar xasil athaali cashara ka saddex iyo tobnaadna atashahud اakhir waa atixiyaadka ugu dambeeya atixiyaadso araabica cashara ka afar iyo tobnaad alqucuudu waa fadhiisi fiihi atixiyaadka dhexdiisa la fadhiisto waa inaad fadhiisataa dee alkhaamisa cashara ka shan iyo tobnaad asalaatu waa ku salin cala nabiyi nebiga lagu saliyo sala allahu alayh wasalam fiihi qucuudka iyo fadhigaa dhexdiisa nebi maxamed fadhiga u dambeeya waa inaad ku salidaa asaadisa cashara ka lix iyo tobnaadna assalaamu waa inaad salaada ka baxdaa ood assalaamu calaykum kaga baxdaa laakiin salaadda markaad dhamaysato haddaad iska kacduun ka waran markaad atixiyaadkii dhammaysiiyo salligii waad iska kacday uun sheekh salaaddii kamaadan bixidde kuuma jirto assalaam baa lagaa rabay asaabica cashara qodobka toddobiyo tobnaad ee u dambeeya atartiibu waa in sidaa loo kala tartiibiyo culima haddaba waxaa jira haddaad maqashiin shardi sida caadiga arkaanta yeelata shardiga yaa yeesha baynu nidhi haddaba imika arkaanta aan ka sheekaynayna soo maynaan dedejin cashirkaa intaa u dambaysa waxaan u dedejinnay qodob qodob buu sheekhu in badanoo kamida usoo celini ilan waa arkaane arkaanta waa in la celiya atixiyaadka gaar looga hadla faatixada laga hadla rukuucaha asalaamu calaykumta qodob qodobbaa ruknigu shuruud buu yeeshaa sidiisaba allahu abartu hadda shuruuday leedahay faatixadu shuruuday leedahay shuruudu takbiirat ixraam niyadu shuruuday leedahay eekada waxyaabihii ay lahayd oo dhan buu sheikhu dib inooga soo celin doonaa macnaha aan isa soo saarno faslun arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara waa toddobiyo toban alawalu ka koobaad anniyatu waa niyo ahaani ka labaadna takbiirat lixraam waa allahu akbarta lagu xidhanayo athaaliu ka saddexaadna alqiyaamu waa taagni cala alqaadiri ninka karaya fi lfardi salaada faralka ah الرaaبع ka أفراadna قراءة الفاaتiحة waa فاaتiحة أkris الkhاamiس ka شhaنaadna الركوuع waa ركوuع الساadiس ka لحaadna الضمأنينaةu waa xasilid فيhi ركوuعda lagu xasilo السaaبع ka تoddobaadna الاعتidaaل waa اعتidaaل الثاamiن ka sideedaadna الضمأنينaةu waa xasilooni فيhi dhexdiisa lagu xasilo التaaسiع ka sagaalaadna السuجuuد waa sujuud maratayni laba jeer la sujuudo alcaashiru ka tobnaadna admaniinatu waa xasilooni fiihi dhexdiisa lagu xasilo alxaadi cashare ka koob iyo tobnaadna aljuluusu waa fadhi beyne sajdatayni labada sujuudood dhexdooda ah ahaani casharka labiyo tobnaadna admaniinatu waa xasil fiihi dhexdiisa lagu xasilo ahaaliثa casharka saddex iyo tobnaadna atashahud اlakhiir waa atixiyaadka ugu dambeeya alraabica casharka afar iyo tobnaadna alqucuudu waa fadhiisi fiihi dhexdiisa la fadhiisto alkhaamisa casharka shan iyo tobnaadna asalaatu waa ku salin cala nebiyi nebiga lagu saliyo sala allahu alayhi wasalam fiihi kaa dhexdiisa asaadisa casharka lix iyo tobnaadna asalaamu wa asalaamu calaykum ti asaabica casharka toddobiyo tobnaadna atartiibu waa tartiibin iyo kala habayn sidaa loo kala tartiibiyo in allahu tacala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam